bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd وعn عliyi radi اllahu canhu عliy bn abi طalibin radi allahu canhu qaal amaranii wuxuu amray rasuulu اllahi sal ه alay wasalam an aquuma inaan istaago calaa budnihi geeliisii korkiisa inaan isu taago waa geela cayilan baa budniga la yidhaahdaa lo-dana waa lagu itlaaqaa budniga waxaana laga wadaa geelii uu nabigu sal lla alay wasalam u keenay hadyiga an aquuma inaan istaago calaa budnihi inaan isu taago oon hawshaasi aan muxuu ahay ka shaqeeyo wa an uqasima iyo inaan qaybiyo luxuumaha hilibyaalkeeda wa juluudahaa iyo hargaheeda wa jilaalahaa iyo reeriyadeeda cala almasaakiini masaakiinta korkooda inaanu qaybiyo walaa uctiya inaana siinin fii jasaaratiha gowraceeda iyo qalideeda sababteeda inaana ku siinin shay-an shay oo minhaa iyada ka mid qalidda la qalayo sababteeda ama darteed inaana wax iyada ka mida ku bixinin oona sababtaa darteed ku siinin ciddii qashay muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray ayib lafdi kale wuxuu ahaa naxnu nuctiihi min cindina annaga agtanada ka siinayno annagaa wixii ujuuradiisaa sidiisa u siinayno maana xadiidkaas cali bin abi aalibin radia allahu canhu radia allahu canhu wuxuu ku tusayaa hadyiga xoolaha xajka ama cumrada loo kaxeeya xaramka lagu qalo qaloway nabigu markuu geeyey sal alay waslam cali buu uxilsaaray wuxuuna amray inuu qaybiyo hilibkeeda iyo haraggeeda iyo jilaalka jilaalku waxa weye waa waa waa reeryada xoolaha la kor saaro geela khaasatan marka la fuulayo ama la rarayo waxaa la kor saaraa waxa la yidhahdo muxuu ahaaye qobton waxay dhahaan iyo alaabbaa korka laga saara si waxaa korka ka fuulaya uuga celiyo neefka jirhkiisa taasaa marka jilaalka la yidhahdo masaakiinta inaan u qaybiyo faraybu qalidii la qalayey ujuuradii lagu qaadanayeyna inaan neefka ka bixiyo wuu ii diiday waxaa laga wadaa walaa uctiya fii jasaaratiha shay-an minha ruuxa qalaya gowracaya wuxuu qaadanayaa ujuuruu qaadanaya ujuuradii marka neefka qaybihiisii in laga siiyo ama hilib ahaan loo siiyo ama haragga la siiyo ama la siiyaba reeryada la siiyo wuu diiday nebigu sal lla alay slam oo si kalaan u siinaynaaye laakiin waxaa la yidhi muxuu ahay halkaa ha ka siini wixii uu qaadan lahaa ayb culimadu waxay isku waafaqsan yihiin hilibka hadyiga wakadalika hilibka udxiyada inaan la iibin karin waxna waad cuni waxna waad bixin laakiin iib ma galo wakadalika haragga iyo reeryada neefka saaran ayadana sidoo kale waa la sadaqayn cinda aljumhuur oo lama iibin karayo alimaam alawsaaci iyo axmed ibni xambal iyo isxaaq iyo abu thawr waana wejhun cinda shaaficiye ayagu waxay ku tageen waa la gadi karaa haddii la iibiyana waxaa laga wadaa hargaha iyo reeryada waa la gadi karaa bay dhaheen laakiin haddii la gado lacagta ka soo baxda waxaa lagu bixinayaa meeshii hilibka lagu bixiyey ciddii hilibka qaadatay ee mudnayd ee masaakiinta ahayd unbaa lacagta ka soo baxdana la siin bay dheh culimada kalena waxay leeyihin meel lamaba gadi karaba haragga ruux intifacsadaa la siin teeriyadana ruux intifacsadaa la siin ee lamaba gadi karaba aa masalada labaad ruuxa jaazirka ahee qalaya ujuuradiisa inaan laga siinaynin neefka uu qalaya udxiyada ama hadyiga ah ee si kale loo siinayo jumhuurtaa qabta salafan wa khalafan saasay ku tageen xadiidkanaana asal u ah oo masaladaa loo cuskanaya yacni wixii eh, muxuu ahaayey uu qaadan lahaa ama lacag kalaa loogu lagula heshiin ama wax kalaa lagula heshiin laakiin waxan uu qalayo wax ka mida lagulama heshiin karo saasuu macana ayib waxay ruqseeyeen culimmada qaar ka mida sida imaamu albagawi iyo ibnu khusayma in markii la siiyo ujuuradiisa kadib maalan waxaa lagula heshiiyey in lacag la siinayo gawrac oo qal oo haragga ka siib oo hilibka googo muxuu ahaayey eh, boqol shilinna waa ku siinay boqolkiisii shilin marka la siiyo hadduu faqiir yahay haddana faqrigaa sababtiisi iyo miskiinnimada hilibkii wax waxbaa looga siin karaa bay leeyihi leanna marka waxaa kala baxay ujuurada wuxuu ku qaadanayay iyo miskiinnimada wuxuu ka qaadanaya miskiinnimada marka masaakiintu la siman yahay bay leeyihi jumhuurtuna waxay leeyihin ma ahee sidiisaba yaa neefkaa uu qalay waxba laga siinin sababtu waxay leeyihiin nooc muxaabaadaa imaan kara nooc inay isdhex gashaa dhici karto hadduuba ku talagashaya inuu meesha wax ka heli doono ujuuraduu qaadan lahaabaa markaa laga yaabaa in la farageliyo sidaas daradeed fadoba iridda hala xidhay dhahay iridda dhama hala xidho baabkaa isaga adiga sidaas macana ayib nooc musaamaxa ah waa dhici kartay leeyihin waan jaabir sababtuna waxa weeye neefku waa sadaqa sidiisaba neefku yani ilaahay dartii baa loo bixiyey udxiyo muxuu ahay hadduu yahay caqiiqada wanqalka waa cibaado looguma talagelin marka sideedaba in muxuu ahaayey wax lagu badasho wax adduunya lagu badasho ama la gato ama wax kaa galaan ama laguma talagelin maana ayb waa sadaqada laakiin adiguna waad cuni kartaa wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi naxarnaa waan gowracnay maca rasuulilahi sal alay waslam rasuulkale jirankiisa caama alxudaybiyati sanadkii xudaybiya waa lixaad ee hijriga waxaan gowracnay caama alxudaybiyati albadanata neefka geela ah can sabcatin toddoba ruux baan ka gowracnay xaggooda waalbaqarati wa lbaqarati neefka lo-da ana can sabcatin toddoba xaggoodaan ka gowracnay rawahu muslim baa wariyey ayb riwaayo kale waxay ahayd ishtaraknaa maca nabiy sal ly wasalam yani waan wadaagnay annagoo nabiga la jirno sal lay waslam taasi marka waa xudaybiya xudaybiya saad garanaysaanba dee waa markii loo diiday inay eh, meesha xudaybiya leedaba dhaafaan oo ay yani ay kacbada tagaan oo dhawaafaan oo cumradii gutaan markii loo diido oo laga hor istaagay heshiiskiina dhacay waa kii nabigu amray sal lay wasalam inay timahana xiirtaan wixii xoole ee hadyi ay wadeenna qalaan kadibna meeshaas laga soo noqday marka maalinkaas xoolihii la qalayay dadkii hadyiga qalayay meesha hadyigii lagu reebay la gowracayay toddobadii ruuxba hal neef oo geelay wadaagayeen ama hal neef oo lo ay wadaagayeen way wada qalayeen macnaha sidaas wey ayib waxaa kaloo sugan in ay yidhaahdeen ishtarakna maca nabiy sal lay slam fi lxaji walcumra kullu sabcatin mina fii badana xajka iyo cumrada nabiga markaan la soconay sal lay wasalam toddobadiiba waxay wadaagayeen neef geel ah ninbaa jaabir marka wuxuu ku yidhi ayushtaraku fi lbaqara kama yushtaraku fi ljazuur geela sida toddoba ay u wadaagayso lo-dana ma toddoba wadaagi buu ku yidhi markaasu wuxuu yidhi ma hiya ila min albudni ah du budnigay ka mid tahay buui wlbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir illah marka budniga geelana waa la dhahaa lodana waa la dhaha asalkasa geela uleh muslimaa soo saara xadiidka dambana jumhuurtu saasay qabaan jumhuurtu waxay qabaan markii ile baabul udxiyaan ku jirnay marka la udxiyaysanayo ruuxu inuu neef adhiya soo gado oo u qalana wuu heli karaa haddaysan noqoto waxaa laysku darsado waxay noqonaysaa in geel laysku darsado ama ama laysku darsado lo laysku darsado toddoba ruux baa neef geela wadaagi kara kuwada udixiyeysan kara wa kadalika toddoba ruux baa neef lo-a ah kuwada udixiyeysan kara saas man taasi ma aha marka saan soo sheegnayba ninka iyo gurigiisa iyo aalkiisa ma aha ehelkiisa iyo gurigiisa isaga neef adiyaa kaga filan isaga iyo ehelkiisaba neef adiyuu ka gowrici kara ama waxa midda laga hadlayo waxa weya waa dad kala gedisan oon isku ehel isku guri ahayn taasaa laga hadlaya xadiidka waxaa u markhaati kacaya xadiidu raafic ibnu khadiijin xilli xilliyada ka mida nebigu sal alay wasalam xoolo ayuu qaybiyey markaasuu tobankii neefay cadhyaba neef geeluu la simay yani tobankii neefay cadya waxay u dhigmaya neef geela xadiidkaa jaabirna waxaa ku tegay shaaficiyada iyo axmed daawuudini daahiri jamaahiir lculamaa ayaa sidaa maray alimaam maalik isagu wuxuu leeyahay sidiisaba lama wadaagi karo ama lo ha noqoto ama geel ha noqdo wax la wadaagi karo maba jira buu soo istaagay tirmidi fii sunanihi wuxuu ku sheegay can bacdi ahlilcilmi wuxuu ka sheegay neefka cadhiga ihi inuu halka reer ee guri wada degan ninka iyo ilmihiisii reerkiisa inuu hal neefoo cadhiga ka gudi karayo waana madhabka imaam axmed iyo isxaaq sidaana waxaa ku tusaya xadiidu cataa ibnu yasaarin wuxuu leeyahay cataa waxaan weydiiyey abu ayuubin alansaari kayfa kaanat adaxaaya fiikum calaa cahdi rasuuli lah sal lay slam wakhtigii nebiga udxiyooyinku seebay dhexdiinna ahaayeen baan weydiiyey markaasaa wuxuu yidhi kaana arajulu fii cahdi nabiy sal lay wasalam yudaxii bishaati canhu wa can ahli beytihi wakhtigii nebiga ruuxu hal neef buu qali jiro oo ari ah neefkaana isaga iyo gurigiisa dadka kula noole ehelkiisa ayuu ka wada qali jiray ayib fayakuluuna yucimuuna waxna way cuni jireen waxna way sadaqaysan jireen waa la bixi jireen xataa tabaaha annaasu kamaa taraabu ilaa ay arrintu gaadhay hadda in laysugu faano saa hadda aragtaba waagii hore guriga dadka wada joogay ku wada nool halleefo adhiga ku wada bilaabay waqtigii nabiga sal ly aslam laakiin hadda heerkay gaadhay dabaabad aragtaabu in laysugu faano oo hebel baa hebel ka xoolo badan oo hebel baa xoolo ka badan gowracayo halkaasi hadda maraysaau way dhaqaajis xadiidka waxaa soo saaray ibnu maaja iyo tirmidi waana xadiis saxiixa yani waxaa la mida sidoo kalete xadiid abu shurayxa nin layhahda laga warinayo abu surayxa oo ibnu maaja uu soo saaray biisnaadin saxiix oo isaguna kutusaya halka neefee ari ah heerka guriga ku wada nool ninkii ehelkiisu inuu hal neef ka wada gudi karo laakiin wixii aan markaa nin iyo ehelkiisa aan ahayn waa in wax la wadaagaya ama uu noqdo geel noqdo ama uu noqdo loo noqdo sidaas macna ayib baabu lcaqiiqati caqiiqadii buu baab u yahay ah, baabu lcaqiiqati marka udxiyooyinka iyo xoolaha hadyiga iyo eh, caqiiqadan hadda soo socotay iyo kulli hilibkaasi eh, loogu talagalay cibaado ahaanta gawriciisu u ahaa eh, waxna waa la sadaqeeyaa waxna waa la cunaa waxna haddaad rabto waad dhigan kartaaaaaaaaaaaaaiiai walqalkiibuu baabu yahay walqalkii ayuu baabu yahay caqiiqadu waa gowraca laga sameeyo ilmuhu markuu dhasho ayib wayna jiri jirtay islaamka ka hor carabtu way isticmaali jireen waxyaalahay soo gaadheen ayay ka mid ahay kadibna shareecadu ay sugtay oo isbaatisay can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal ly waslam caqa wuu walqalay can ilxasani xasan xaggiisuu ka walqalay walxusayni iyo xuseyn xaggooda kabshan kabshan wanwan buu ka qalay hal hal ah ayuu ka qalay mid walba hal ah ayuu ka qalay nebigu sal lay slam xasan iyo xusein waa labadii wiile uu awowga u ah ee gabadhiisa faatima ay dhashay saas maana aabahoodna de cali bin abi aalib ra waxaa wariye abu daawuudda baa wariyey wasaxaxa waxaana saxiixiyey ibnu khusaymataa saxiixiyey wabnu ljaruud wa cabdulxaq alishfiili weeye laakiin rajaxa wuxuuse rajaxay abu xaatim araazi weeye irsaalahu inuu mursal yahay buu rajaxay waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey culimadaasay u saxiixiyeen ibnu daqiiq ilciid sheekh albaani wuxuu ku saxiixiyey calaa sharti lbukhaari sida irwaanku sugan xadiiu laakiin abu xaatim wuxuu rajaxay inuu mursal yahay kadalika culimo kalena way rajaxaysaa inuu mursal yahay oo macnaa waxa weeyaan ibnu cabbaas sheegidiisu sax ma ahe cikrima oo taabici ah ayaa xadiidka nebiga u kor yeelay saasuu mursal ku yahay bay leeyihi ayib mursalkuna waa min anwaaci daciif wa akhraja wuxuu soo saaray ibnu xibbaano wuxuu soo saaray min xadiidi anasin anas xadiidkiisa xaaluu ka mid yahay naxwahu xadiidkaa mid la mida ah ibn xibaan abu yacla bazaar taxaawi bayhaqi ayaa wada warinaya lafdigiisuna wuxuu ahaa caqa rasuulu lahi sal alay wasalam can xasan wa xuseynin bikabshayni nebigu wuxuu ka gowraco ka qalay xasan iyo xusein laba wan ayib sanadkiisana waxaa ku jira kaas dambe markuu xadiisu anas yahay ibnu xibaan uu warinayo iyo ragga aan sheegnay sanadkiisu ciladaa ku jira waa cilaysan yahay cillada koobaad waxa weye jariir ibnu xaazim ayaa qataada ka warinaya riwaayada jariir can qataadana dacfi baa ku jira sida ibnu maciin iyo imaam axmed ba ay sheegayaan kadalika cillada labaadi waxa weeye cancanatu qataada oo mudallis ah sida sheekh albani caleh raxmat ullah u cadaynayo ayaduna waa cilo labaad cilada saddexaadi waxa weeyaan wuxuu rajaxay abu xaatim inuu yahay min mursali cikrima ee uusan ahayn musnad ama mawsuul uusan ahayn khaladkana wuxuu saaray xidhiidhinta xadiidku wuxuu saaray khaladkan in la yidhahdo jariir ibnu xaazim buu saaray oo wuxuu leeyahay xadiidku waa mursal buu rajaxaya cilooyinkaasu markuu leeyahay xadiisku waa xadiis daciifa ah. ariiqan anas dacfi baa ku jira xadiidka waxaa saxiixiyey waa kan dambe anase eh, cabdilxaq ishbiili haytamina wuxuu mariyey rijaaluhu iqaat mar kalena wuxuu rijaaluhu rijaalu saxiix xadiidkani marka eh, sixadiisa muran ha ku jira lakiin culimada badankood way tasxiixinayaan way sugayaan shawaahid badanna waa leeyahay nebigu sal alay wasalam xasan iyo xuseen inuu ka wanqalay oo isagu u wanqalay ayb laakiin waxaa hadal badani ku jira nebigu sal alla alay wasalam ma laba laba neef buu u qalay mise hal hal neef buu u qalay lafdigan hadda inoo yaalla kabshan kabshan soo ma xadiidka anasna lafdigiisu waxa weye bikabshayni oo labadooda mid walba hal hal un buu ka qalay laakiin xadiidka ibni cabaas riwaayada nasaa-i iyo tabaraani fi lkabiir waxay dhaheen bikabshayni kabshayni laba laba wan buu nabigu ka gowracay meeshaasaa marka khilaaf ka yimido xadiidka ibnu cabbaas oo nebigu inuu ka wanqalay xasan iyo xuseen intaasi waa sax laakiin waxaa khilaaf ku jira ma laba wan buu ka qalay oo mid walba dee hal wan buu noqonaya mise afar wan buu ka qalay oo mid walba laba wan buu ka qalay taasay riwaayaadku isku khilaafsan yihin waxayna rajaxayaan culimmada qaarkood riwaayada dhahaysa labalabuu ka qalay saasay rajaxayaan maxaa yeelay matala waxaa jira xadiidu caaisha oo taxaawi fi lmushkil uu ku wariyey ibnu xibbaan xaakim iyo bayhaqi xadiidka caaisha alfaaddiisa qaar ka mida way itlaaqdayoo hal wanna mayna dhihin laba wanna mayna dhihina wuu ka wanqalay basay ku gaabsaday wuu ilaaqay xadiidu caaisha riwaayaadkeeda qaar ka midana shaatayni shaatayni bay dheheen laba laba neefoo ari ah sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay ibn xajar fi lfatxi xadiid ibni camr baa jira sidoo kale cabdillahi ibni camr ibni caas oo odhanaya nebigu wuxuu ka qalay oo ka caqiiqeeyey xasan iyo xuseen mid kasta laba wan oo weliba isla eg oo labadooduba wan yihiin xaakim baa soo saaray dacfi baa ku jira laakiin shaahid buu noqon karaa axaadiistaas markii laysu geegeeyo waxaa rajaxan oo xoog badnaanaya wuxuu nebigu ka gowracay labalabo neef bay ahayd labalabo wan buu ka gowracay ama riwaayada dhahaysa hal hal hal wan buu ka gowracay waa laga xoog badan yahay waa laga xoog badan yahay ayib saas daraaddeed baa sheekhu alalbani caleyh raxmat ullah fi lirwa markuu xadiidka takhriijiyey kadib ayuu wuxuu yidhi ruuxa qaariga kariimka wuxuu mulaxadaynayaa buuhi oo fiid oo arkaya riwaayaadku inay iskhilaafeen wixii nebigu uu ka qalay xasan iyo xuseen way isku khilaafeen riwaayaadku ma labalaba unbay ahay mise halhal buu ahaa saasay isugu khilaafeen wuxuu leeyahy marka aniga waxaa ila xoog badan buu yidhi midda labada in la qaata ayaa ila xoog badan buu yidhi laba sababood buu ku dhisay ninka laba yidhi horta siyaadu wataa buuri siyaadu wataa waana nin siqa ah siyaadadiisana waa in la aqbaloo ninkan kalea siyaadada ka qarsoontay isagaa keenay waa midda labaadee waxay waafaqsantahay axaadiista kale qaarkeed inoo imaan doonto oo nebigu leeyahy sal alay wasalam caqiiqada labka oo ilmaha labka ah wiilka laba neef ka qala gabadhana hal neef ka qala axaadiistaa kale ee qowligaana wuu waafaqsan yahay sidaas daraaddeed laba inuu nebigu laba labalabo ka qalay in la qaato baa ila xoog badan buu leeyahay sheekh albani caleyh raxmatullah fi lirwa midda kale dhacdadu waa hal mid laba goor haddii la dhihi kari lahaa markana way dhacday markana way dhacday macquul bay ahaan lahay laakiin wax laba goor noqon kara maaha hal mar baa laga wanqalay xasan iyo xuseen markii ama laba neef baa laga qalay ama hal neef baa laga qalay saas daraaddeed ama midda labadaabaa saxa ama midda halkaabaa sax laakiin labaduba sax ma wada noqon karaan saasmaa markii marka layska rab dhigoo la yidhahdo hala kala rajaxo kee xoog badan waxaa xoog badan midda labalabada ah xadiisku wuxuu ku tusaya almuhim xadiisku waxaa laga faa'idaystan in walqalku uu yahay shay mashruuca ilmaha in laga walqalo inuu diinta ka mid yahay waxay isku khilaafeen alalaha waxaa sugan mxaan eh, dhihi lahay culimmada badankood waxay qabaan inuu yahay sunno wanqalku waajib meehe waa sunna bay ku tageen ayb daahiriyada iyo culimo kalena waxay yidhahdeen mehe waa waajib abu xaniifa isagu wuxuuba yidhiba sunnana maaha waajibna maaha sunnana maaha waajibna maaha xanafiyadu saasay qabaan ayb oo waxay deliishadaan xadiid cabdillahi bni camr bni caas laga warinayo nabiga waxaa la weydiiyey buui can ilcaqiiqa walqalkaa la weydiiyey markaasaa wuxuu yihi laa yuxibu llahu alcuquuqa kaanahu kariha alisma caaqnimada alla ma jecla saasuu ku jawaabay markii la weydiiyey kaana nebigu inuu magaca karahaystay baad moodaa buuri magacuu karaahaystay leanno yani alcaqiiqa min caqa baa laga keenay marka nooc caaqnimo ah caaqnimada kelimada caaqa ah oo ku amardiidada waalidkii cidda xaq kugu laha caaqnimadu kelimadeedu meeshay ka timaadiyo tan waa isku mid marka cuquuqaas caqiiqada magacuu nebigu haystay ayuu leeyahay marka laa yuxibu llahu alcuquuqadaasay ka daliishadeen man wulida lahu waladun ruuxii ilmo u dhasho fa axabba an yansuka canhu falyansuk oo jeclaado inuu neef ka gowraco ha ka gowraco ha walqalo ah, oo jeclaada baa la yidhi marka ruuxii ilmo u dhasho oo jecel inuu ka wanqalo hadday waajib tahay bay dhaheen oo jecel lama yidhaahdeen oo waxaa la dhaha ilaaba ilaaba ka wanqal jacaylkaagiiyo rabitaankaaga laguma xidheen bay dhaheen ayib adigu jumhuurtu waxay leeyihiin waa sunna oo xadiidkan dhahaya haddaad jeclaata ka wanqalla wuxuu ku tusayaa inaynan laasim kugu ahayne laakiin ay sunno tahay oo sunnanimaday ku tusi maxaa yeele waxay la mid tahay nebigu sal lla alay wasalam muxuu ahaayey salaada maqribka ka hor salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi salluu liman shaaa buuyi maqribka ka hor tukada maqribka ka hor tukada maqribka ka ciddii rabtaa la yidhi ciddii rabta maxay faa'iidanaysaa marka amarkaas salluu ah inuusan waajib hayn bay ku tusiyo in ay adiga doonitaankaaga ku xidhan tahay ay sa wanaagsan tahay oo sunno tahay tanna sidii oo kale weyn bele jumhuurtu sidaas weyaan adiga haddii aad rabto inaad sunnadaa ku dhaqanto waay laakiin laasimkuguma aha sidaasay jumhuurtu marayaan oo inayna waajib ahayn mashruucse ay tahay oy sunno tahay ayay marayaan wacan caaishata radi allahu canha ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku amarahum wuxuu amray saxaabada wuxuu amray an yacuqa inuu ka caqiiqeeyo ka walqalo an yucaqa in laga walqalo ilmaha dhasha can ilghulaami wiilka xaggiisa waxaa ahaaday shaataani laba neef oo adhi ah mukaafi'ataani oo isu dhigma ah, yani isu dhigma waxaa laga wadaa labadooduba ay da-dii lagu wanqali lahaa ay joogaan macnaa waxa weyaan ay waxaa la diidan yahay inaad mid waxoogaa hilib leeya mid tacbaana aada isku garab qabato mukaafi'ataani oo isu dhigma wey oo labaduba munaasib yihiin wa cani iljaariyati gabadha xaggeedana waxaa ahaatay shaatun hal neef neefoo adhi ah saasuu nabigu amray sal lay slam raba waxaa wariya atirmidiyu baa wariyo saxahu wuu saxiixiyey kadalika ibnu maaja iyo axmed ibn xibaan iyo bayhaqi way soo saareen sheekh albanina wuu saxiixiyey cala sharti muslim wakadalika waxaa saxiixiyey alxaafid ibnu mulaqin iyo keyrkiiba xadiikani waa sugan yahay xadiidkani waa sugan yahay nebigu wuxuu amray in ilmaha laga qalo neef ale in laga gowraco hadduu wiil yahayna laba neef oo adhi ah oo isu dhigma hadday gabarh tahayna hal neef oo adhi wuxuu soo saaray axmedu axmed wlarbacatu afartii waxay soo saareen an ummi kurzin ummi kurzi xaggeeda waxay ka wariyeen alkacbiyati ee reer kacb ummi kurzin alkacbiya waxay ka wariyeen naxwahu xadiidkaa mid la mid ah, naxwahu xadiidkaa mid la ah lafdigiisu waxa weeye nebigu wuxu uhi sal ly waslam cani ilghulaami shaataani wa can iljaariyati shaatun ah, laa yadurukum dukraanan kunna am inaaan ah, wiilka laba neef gabadhana hal neef idin dhibi maayo xoolaha aada qalaysaani ama lab ha ahaadeen ama dhadig ha ahaadeen ama adigu ida soo qabo ama muxuu ahay riyo soo qabo ama wanan soo qabo ama orgi soo qabo lab ka dhigdhadi ka dhig taas dhib maleh waxaa saxiixiye tirmidi xaakim dahabi sheekh albani wakadalika ibnu xibbaan xadiiskan markuu yahay xadiidu ibnu kursin alkacbiya oo isagiiyo kaa hore caaisha waa isku macno sidaas way macna xadiidkan marka waxaa deliishanaya oo macnaha deliishaday culimmada ku tegey caqiiqada iyo wanqalka ilmuhu inuu waajib yahay xaggey ka deliishadeen waxay ka deliishadeen amara nebiga amray amarkuna muxuu faa'iideeyaa waajibnimu asalkiisu faa'iideeya haddaan qariino loo helin daahiriyadaa marka deliishanaysa amaa jumhuurtu saan horayba u soo sheegnay saxsax bay leeyihiin waa la amray laakiin waajibnimada waxaa ka duwaya xadiidkii aan soo marnay oo man axabba an yansuka man wulida lahu waladun fa axaba an yansuka falyansuk ruuxii ilmo u dhasho oo jeclaada oo isagu rabo inuu ka wanqalo ha ka wanqalo xadiiskaasaa saarifaho amarka wujuubka ka sarfinahaya ayay jumhuurtu marayaan oo waxay leeyihin iyagu waajib mehe waa sunno ayb xadiidku waxaa kaloo uu ku tusay carruurta marka loo wanqalayo in aan loo simaynina wiilkana laba neef laga qalayo gabadhana hal neef sidaana waxaa qaba alimaam shaafici abu thawr axmed iyo daawuudin aahiri in loo la kala duwayo waa goormo haddii la kari karo waay waa markii la awoodi karo haddaan la awoodi karaynin oo ruuxuusan tabar haynin markaasi fattaqu llaha ma stadactum waay hal neef basaad qali kartaa wiilna waa kuu dhashay halkaa neefun qal ida amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum meebarka imaanaysa amar haddaan idin siiyo waxaad kari kartaan kala imaada wixii aadan kari karina dee ilaha idinmaba saarinba marka lagama hadlayo ruuxu markuusan awood lahayn hadduusan awood lahayn xataa neefka keligiiya laga yaabaa inuusan ku laasimin hadduusan awood lahayn laakiin waxaa laga hadlayaa haddaad kari karto wiilkana laba ka dhig gabadhana halka dhig saas maana ayib waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysan haddii xadiisku uu yidhi wiil hadduu yahayna laba neef oo adhi ah gabadh hadday tahayna hal neef oo adhi ah waxaa laga faa'iidaystay wanqalka sidiisaba ari unbaa geli kara geelna laguma wanqalo arina waxaan u dhihi lahaa lona laguma wanqalo axaadiista wanqalka oo dhanna ari unbaa ku yimid hal xadiid baa jira oo uu soo saaray waxaan u malaynaya tabaraani inuu soo saaray oo geela iyo lo-da sheegaya oo daciif ma sugna inaysan lo-da iyo carigu aysan gelay waxaa layihaha geela iyo lo-du inaysan wanqalka gelinna waxaa ku tegay culimmada qaar ka mid a ah. waana sida sawaabka ahoo daliil looma hayo inuu geela iyo lo-du ay wanqalka geli karaan masalan waxa wey toddoba ilmood baa isku kaa gaadho aadan u wanqalin hal neefood geela ma ku filaya jawaabtu waxa weeye geel hortiisa wanqal ma galaabaa ka a adhi ah, baa lagaa rabaa adhi baa lagaa rabaa lama hayo geel lagu wanqalaya lama hayo ayib sidaasaana moodaa inay raajixta waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa oo xadiidku sidoo kaleeto inoo faa'iideeyey muxuu ahaayey adhiga la qalayo shardi ma aha loomana sheegin shuruudii udxiyada loo sheegay oo kaleeto soma soo mar udxiyada shuruud bay lahayd shuruudii udxiyada neefka la qalayo shuruudiisii wanqalka neefka la qalayana shuruudii ma laga rabaa mise lagama rabo axaadiista wanqalka ku timid wax shardiya ma sheegin way itlaaqday neef adhiya laba neef oo adhiya unbaa layidhi laakiin inuusan ilaayn inuusan dhutinaynin inuusan weyd ahayn ruuxaasi waa axkaamtii udxiyada kusoo aroortay culimada qaar baa waxay yidhahdeen tii udxiyada ku soo aroortay caqiiqadana ha looga qiyaas qaato iyadii oo kale ha laga dhigo qaarna wuxuu yidhi baabkani qiyaas ma galee haddaan wanqalka ayna ku imaanin shuruudani wanqalka adhiga noociisao dhan baa la qali karaa shuruudani hadday jiri lahayd waxaa sheegi lahayd axaadiistaa sheegi lahayd shaaricaa sheegi lahayd sidaas daraaddeed dadku waa xore eh. waxay doonaan ha qaleen muxuu ahaayey caqiiqada ama wanqalka ilaaqa axaadiistana taasaa laga faa'idaysanaya oo sidoo kale loo faaidinaya xadiiska wacan samurata radi allahu canhu ana rasuula sal lla slam rasuulku qaala wuxuu yihi kullu hulaamin ilmo kasta kullu hulaamin wiil kasta hulaamka wiilku waa laakiin ilmo kastao dhashaa laga wadaa murtahanuu weeye mid la xabisay bicaqiiqatihi walqalkiisa sababtiisa loo xabisay murtahan waa mid la cunaag dhigay ama la rahan dhigay baa la murtahanka waa shayga markaad dayn qaadato aada ruuxa u dhiibtoo tidhahda iga sii hay intaan diintaa daynteyda kuu keenayo dayntaad igu le intaan kuu keenayo sii hayso marka shaygaasi waa xabisan yahay waa xidhan yahay muxuu u yahay dayntii inaad keento u xidhan yahay sooma markii dayntii aad soo guddo unbuu furmi kara oo lagu siin karaa marka algulaamu ilmihii ama kullu ghulaamin wiil kasta ama ilmo kastaay murtahanun mid la xidhay weeye oo la xabisay bicaqiiqatii wanqalkiisa sababtiisu u xidhan tudbaxu waa la gowraci wanqalkii canhu xaggiisa yowma saabicihi maalintiisa toddobaad baa laga gowracaya maalinkuu dhashay maalinka ku toddoba ah baa laga gowracaya wayuxlaqu waa loo xiiri wayusamaa waana loo magac bixin rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii baa wariyey wasaxaxu waxaa saxiixiyey atirmidiy baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay cabdilxaq alishbiili ibnu mulaqin baa saxiixiyey sheekh albani intuba keliyata ciladiisu waxa weeye xadiidkan samurat bnu jundab waxaa ka warinaya xasanun basri xasanulbasrina khilaaf baa fuqahada iyo waxaan ujeedaa muxadisiintu isku khilaafsan yihin samurat ibnu jundab wax ma ka maqlay mise kama maqlin kaan dhowrka hor baan soo sheegnaan u qole waxay leeyihiin waxba muusan ka maqlin ilaaqan qolena waxay leeyihiin wax kasta uu ka wariyo wuu ka maqlaya xataa can ba ha wuu ka maqlay qaarna waxay leeyihiin xadiidkan hadda aan kor joogno xadiiulcaqiiqa keliyuu ka maqlay xadiiulcaqiiqa la yidhahda xadiidkan basuu ka maqlay wax kale uu ka maqlay ma jiro xadiidkan inuu ka maqlayna wuxuu ku cad yahay fii saxiixi lbukhaari saxiixu lbukhaari baa ku cad yuu ku cad yahay inuu xadiidkan caqiiqada uu xasanulbasri ka maqlay samurata bnu jundab xadiidku marka waa xadiid muttaila muttasilu sanad ah waana xadiid saxiixa wey maana sida imaam nasaa-i iyo ibni xajar iyo sheekh albani ay rajaxayaan sidaas weeyaan waana sida saxiixulbukhaariga ku cado bukhaari agtiisa waxaa ku timid inuu xasan ka maqlay xadiidkan samurata bnu jundab xadiidku marka waa xadiid sugan muxuu inoo faaideynayaa wuxuu faa ilmihii aan loo wanqalin wanqalkiibuu u xidhan yahay maxaa laga wadaa alimaamu axmed iyo keyrkii waxay ku fasireen wanqalkiisiibuu u xidhan yahay waxay ku fasireen ilmuhu aakharo waalidkii u shafeeci maayo hadduusan u wanqalin maxaa yeelay waaba xidhan yahayba shafaacad iyo anficiddii waalidkii u anfici lahaa waa laga xidhay maxaa looga xidhay leanna wuu u wanqali waayo meesha marka waxaa ka muuqata waajib buu dayacay ayib sidaas culimada qaar baa ku fasira qaarna waxay yidhahdeen alulaamu kullu ghulaamin murtahanun bicaqiiqati waxaa laga wadaa sida ay neefka la qalayaay uu ilmaha u laasimayo oo uusan uga fakanaynin oo isugu xidhan yihiin baa waxaa laga dhigay sidii rahan xidhan oo kaleeto oo xabisan oo dhaqdhaqaaqi karin oo kaleeto marka labadoodu waa islaazimayaan ilmihii iyo caqiiqadii waa isku xidhan yihiinoo waa islaazimayaan saasaa laga wadaa wuu u xidhan yahayo buu isku lamaan yihiinoo isu xidhan yihiinoo islaazimayaanoo sidaana qaar baa culimada ku fasiray xadiidkanna qaybtiisa waxaa deliishaday culimada daahiriyada culimadaas soo sheegnay inay yidhaahdeen caqiiqada iyo wanqalku waa waajib adiladooday ka mid tahay maxay daliishadeen ko waxay soo yidhaahdeen nebigaa amray soo ma xadiiskii hore caaisha midda labaad waxay yidhaahdeen ilmihiibaaba u xabisanoo dee waalidkiibaaba ku shafeeca seegi ilmaha shafaacadu heli lahaa buu ku seegi ama waxaa laga dhigay ilmihii isagii iyadiiyo ilmihiibaa isku dhagan oo ma kala maarmaan waxay kutusi bay leeyn inay waajib tahay marka adiladooday ka mid tahay man maalinka toddobaad baa laga gowracayaa waxay iyaduna ku tusaysaa maalinka toddobaad ka hor hadduu ilmuhu dhinto caqiiqadiisiiyo wanqalkiisu ma laasimayo waana sida uu imaam maalik ku tegey shawkaanina uu rajaxay iyo qaybkood maxaa yeelay maalinka neefka la qalayo waa maalinka toddobaad maalinkii toddobaad hadduu ka hor dhinto waktigiisiiba waa ka hormarayba waa ruux salaadii oo waktigeedii soo gelin dhintay ma lagu leey laguma le ruuxa salaada taasoo kale ka dhigeen ayb waxaa kaleeto imaamu maalik uu ku tegey maalinka toddobaad haddii lagu xidhay maalinka toddobaad hadday dhaaftana wakhtigeeda iyadana way dhaaftay oo lagama dabategi karo fii qowlin lahu imaam maalik qowl aqwaashiisa mid ka mid maalinkaa toddobaad haddii kula dhaaftona bas waay laakiin in badanoo culimmada ka mid a ah waxay qabaan hadday maalinkaa kula dhaafto kaa dhici weli waa xilku saaran waay waxay qaarkood ay jeclaysanayaan afariyo tobnaadka in laga dhigo haddii toddobadu ay dhaafto afariyo tobnaadka hadday dhaaftona labaatan iyo kowga maalintuu dhashay laga bilaabo sidaasay u wadayaan hadduu dhaafay leeyahay intuusan qaan gaadho ka warqal hadduu qaan gaadho isagay xilku saaran yahay inuu iska wanqalo way ka doodayaanoo qaar baa waxay leeyihi ruux hadduu weynaado qaan gaadhaba hade muxuuba iska wanqali xilligiiba waa dhaafay waxay ku xidhan tahay masaladaasi mashruuciyadeedu xadiis aada laysugu haysto oo muxuu ahaayey tilmaamaya nebigu sal alay wasalam inuu naftiisa ka wanqalay bacda albicsa afartan jir kadib ayuu naftiisa ka wanqalay xadiidka bayhaqi keyrkii baa soo saara wuxuuna yidhi waa xadiid munkar ah qaarkood aada bay u fogeynayaan culimadu qaarna way isu oo duruqiisa waxbay isku xooxoojinayaan xadiidku xasan bay gaadhsiinayaan xadiidkaasaana masalada asal u ah ruux weynaaday oo qaan gaadhay oo iska wanqalahaya kaasaa asal ah sugnaantiisayna ku xidhan tahay xadiidka muran baa ku jira sugnaantiisa marka maalinka toddobaad in lagu dadaalo oo uusan neefka ilmaha wanqalkiisu uusan dhaafin baa la doonaya hadduu kula dhaafo hadal iyo muran baa gelaya ayib ku dadaal marka waxaa kaloo laga faa'iidaysan yudbaxu canhu yowma saabicihi yowma saabicihi yudbaxu waa laga gowrici baa layidhi waxaa halkaana laga faa'iidaystay ciddii la doono oo diyaaraa ka gowraci karta aabbihii iyo hooyadii keliya inay ka gowracaan ma adeerkii hadduu ka qalo xataa waa sax bay dhah walaalkii hadduu ka qalo sax waaye culimada qaarna waxay yidhahdeen ma ahe aabbihii hadduuba nool yahay isagaa lagu leeyahy hadduu aabbihii meesha ka baxana cidda nafaqadooda waajibka ay ku tahay baa wanqalkii ku waajibaya ayagu waa inay qalaan laakiin waxaa xoojinahaya inay ciddii doontaba ay qali karto ka qali karto nebigu sal alay waslam xasan iyo xuseen soo muusan ka qalin xasan iyo xuseen aabbahood waa joogay sooma aabbahood cali bn abi aalib waa joogaa markuu nebigu u wanqalayo awowgood baana u wanqalaya awowgood hooyo sooma awowgood hooyaa u wanqalaya isagoo aabbihii uu joogo marka hooyadaa u wanqali karta awowgaa u wanqali kara adeerkaa u wanqali kara isagoo aabbihii joogo sidaasaa xadiiska laga faaidaysanaya xadiidkii hore ee aynu soo marnayna macnaha waa xoojinaya macna wayuxlaqu canhu wayusamaana waxaa iyadana laga faa'iidaysan maalinka toddobaad waxyaalaha ilmaha dhashay lagu samaynaya waxaa ka mida waa loo xiiraya sunadu waa sida in timaa laga xiro ah, timaa in laga xiro yixda in laga xiro markii laga xirana waxaa sunno ah siduu nebigu sal lay slam amray xasan iyo xuseen qisadood xadiis uga wa markii timaha la xiro waxaa la samaynayaa timaha waa la miisaamaya timaa ilmaha laga xiray marka la miisaamo kadibna inta giraam ay noqdaan oo fida ah baa la sadaqaynaya fida ah yani waa silfarka silfarka intaas giraamkiisa oo intay noqoto oo fida ah baa la sadaqaynaya sidaasay xadiiska nabiga ku sugan sal alay aslam marka tibaa in la xiiro la miisaamo fidadaana la sadaqeeyo iyadana waa mustaxab ayb amaa magac ayadana waa sunna haddayba dib dhacdo oo inta ka horraysa aan loo magac bixinin ilmaha maalinka toddobaad waa in loo magac bixiyo ka horna waa loo magac bixin karaa lanna ah, way sugan tahay way sugan tahay xataa isagoon dhalanin baa loosii sii magac bixin karaa oo magac meel loosii dhigi karaa sooma isagoon uur gelinba baa xataa magac ma loosii qoondayn karaa ah, hagee laga qaada nabiyullaahi yaxya calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam marka aabbihii zakariya calayhi salaam loogu bishaareeyey magiciisana la siiyey yaxya markaa ma uurgelin sooma ah, waxaan ku siin doonaa baa lil wiil magiciisa yaxye la yidhaha sooma markaa mana uurgelin mana dhalasho iskaba dhaaf marka ka hor baa loo sii magac bixin karaa markuu dhashaa loo magac bixin karaa intuusan toddobaad gaadin baa loo magac bixin kara laakiin ugu dambeyn toddobada markuu gaadho ilmaha magaciisa inuu haysta waay haddayba daahdo maalinka toddobaad in magaciisa la siiyo oo loo magac bixiyo ayib axkaamtaaso dhan baa xadiiska laga faaidaysana kitaabu alaymaani waalnuduur ah, marka iyadana neefka la qalo oo wanqalka loo qalo sidii udxiyadoo kale waayo dadka guriga waa la cuni qaar waa la qaybin qaar waa la muxuu ahay waa la kaydsan karaa oodkac ah iyo colob iyo inta laga dhigto baa la kaydsan karaa la cuni karaa mushkilo maleh barba haddii neefkii la qale waxna sadaqe waxna cun waxna dhigo hadaad rabto shardi ma aha in xaflad weyn oo beriis la kariyo in laga dhigo oo zab laysugu yimaado in laga dhigo waxba shardi maaha neefkii ma qashay ama hilibkoo cayriina qaybi ama intaad beriis iyo wax ku kariso dadka isugu yaad taasi waa hawl adig kuu taalla waayo waxa kugu laaziminaya ma jiro masale kalea jirto dadku aada isu weydiiyaano neefka haddii markii walqal loo qalo lafihiisa ma la jejabin karaa waa la jejabin karaa caaisha radialla canha ahar baa jira caaisho laga wariyo ay dhihi jirtay lama jabinayo jabinla-aantaasina waa nooc tafaa-ulo ilmahan loogu wanqalay yuusan jabinoo dhib yuusan gaadhin nooc tafaa-ulahoo yani saadaal wanaagsan oo ahaanoo kale taabo laakiin hadduu sugnaado aarku waa qowlu saxaabiya waay xadiis marfuuco nebiga ka sugan maaha asalkuna waxa weye wixii hilibee la qasho lafihiisa in la jajabin kara asalka sidaas daraaddeed wax mancinaya ma jiro in lafah la jajabiyo in geed laga laalaadiyo meel koro la saarana wax jira maaha ayb kitaabu laymaani dhaarihii buu kitaabu yahay wanuduuri iyo nadaryaalkii aymaantu waa dhaarta iyo axkaamteeda ruuxa hadduu dhaarto axkaamta dhaaraha ayib dhaarta maxaa bannaan maxaa lagu dhaaran karaa kafaaradii dhaarta dhaarta aan kafaarada lahayn axkaamtaas waa nuduurtuna waa nadarka oo waa inaad isku laazimiso shay aan alla kugu laazimin sharti baad gelaysa adaa isku laaziminaysa daacaad isku laaziminaysa shay baad isku laaziminaysa ayadana axkaam bay leedahay can ibni cumar radi allahu canhu can rasuuli sal lay slam rasuulka waxaa laga warin annahu nebigu sal lay slam adraka inuu soo gaadhay cumar bnu khaaab fii rakbin jamaaca dhexdooda xaal uu yahay jamaaco geel wadatoo gaadiid saaran cumar oo ku dhex jira buu nabigu dib kasoo soo gaadhay sal alay slam waa cumar walxaal cumaru cumarna yaxlifu uu dhaaranaya biabiihi aabihii isagoo ku dhaaranaya aabbahay baa ku dhaartay isagoo ku haya buu dib ka gaadhay fanaadaahum dadkii waxaa u dhawaaqay rasuululahi baa u dhawaaqay sal alay wasalam oo wuxuu yidhi alaahoy war dhegaysta ina allaha alla yanhaakum wuxuu idinka reebayaa an taxlifuu inaad dhaarataan biaabaa'ikum aabbayaashin inaad ku dhaarataan aabbayaashin inaad ku dhaarataan alla waa idiin diidan ee faman kaana ruuxii ahaadee xaalifan mid dhaaranaya falyaxlif ha dhaarto billaahi allaha ku dhaarto aw amase liyasmut ama ha aamuso dhaarta iska daayo hadaad dhaaranayso ama ilaahay magiciisa ku dhaaro ama dhaartaba iska daa muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wafii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan liabi daawuuda u sugnaaday wanasaa-iy nasaa-i u sugnaaday can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan xaalu yahay mid nebiga loo kor yeelay oo la gaadhsiiyey laa taxlifuu buu nebigu sal lay waslam laa taxlifuu ha dhaaranina biaabaa'ikum aabbayaashiin ha ku dhaaranina walaa biummahaatikum hooyooyinkiinna ha ku dhaaranina walaa bilandaadi kuwa aada alle kala mid dhigteen ee asnaamtiinnana ha ku dhaaranina andaaddu waa jamcu niddin niddigana waxaa la yidhaha nadiirka iyo miliga cid kastood cid kale kala mid dhigto niddi baa la dhaha niddi marka andaadda waxaa laga wadaa wixii ay alle ka sokow caabudi jireen wax kastood alle kasokodiisa aad alle aan haynood caabuddo niddi baad ka dhigtay falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun saas man ilaahay kuwa la midahoo sidiisoo kale aad u baridaan oo u caabudaan oo ha samaynin wey macana ayib walaa bilandaadi waxyaabaha aada caabudaan alla ka sakowna ha ku dhaaranina waa meesha ay muxuuahay dad badan oo soomaaliya awliyada awliyada andaad ahaan waayo meesha meesha muxuunaha waxa meesha iyagu ay qoladan sanam ay sameeyeen ama geed ay sameeyeen ay caabudi jireen soomaalida in badanoo ka mid a awliyaday baridaan caabudaha marka nidigoodu waa awliyada waay marka awliyadan ku dhaartay meesha soomaalida ay ku gelayso walaa taxlifuu ha dhaaranina walaa taxlifuu ha dhaaranina billaahi allana ha ku dhaaranina ilaa walxaal antum idinku saadiquuna kuwa ruun sheegaya aad tihiin mooye alla markaad ku dhaaranaysaanna ha noqoto mar aad ruun sheegaysaan oo adoon been sheegaya ilahay magaciisa ha ku dhaaranina saas way macnaa ayb xadiidkan qeybtiisa dabu abu daauud iyo nasaa ay soo saareen wakadalika ibnu xibaan iyo bayhaqina way soo saareen rijaaluhu hiqaat waana saxiix weeye sida sheekh albani caleyh raxmatullah fi saxiixi sunan abi daauud iyo keyrkiiba uu ku cadaynayo xadiidku marka xadiis sugan qeybtiisan waa muttafaqi lafdigan dable xadiid abi hurayra abu daauud iyo nasaa waa saxiix isaguna wuxuuna tilmaamaya in laynaga reebay inaan ku dhaarano waxaan alla ahayn ayb waana xaaraam aahirka nahyiga sida laga faaidaysanayo aslunahyi saasuu faaideynaya waxaana sidaa ku tegay axmed ibnu xambal iyo daahiriyada culimmadun waxay isku waafaqsan yihiin in ay karaahiye tahay laakiin qaarna waxay waa karaahatu tanzih qaarna waxay waa karaahatu taxriim asawaab inay tahay karaahatu taxriim oy xaaraam tahay oyna banaanayn cid aanan lahayn tabaaraka wa cid aan alla ahayn in lagu dhaarto ayb ma bannaana sababta loo diidan yahana waxa waaye dhaarashada waxaa ku jirta nooc weynayn ah shayga aad ku dhaaraynayso waa shay aada nooc weynayna u hayso weynayntaa keeni karta heer aad ku dhaaratana allah iskale waa xaq ilaahay khaas u ah, ah xaq ilahay khaas u ah waxaa soo gelaya marka makhluuqaadkao dhan baa soo gelaya oo lagu dhaaran kara nebiga rasuulkaa lagu dhaaran kara aad bay noogu badanta ilaah rasuulka wallahi ilaah iyo rasuulka kule war rasuulka ka reb rasuulka ka da male weesharta rasul sal lay slm waa baab dhaareed ilaahay baana iskale keligii laakiin rasuulka in lagu dhaarto male xaqii alla way tabaaraka wa marka rasuul baan lagu dhaaran karin kacbadaan lagu dhaaran karin kacbadaan ku dhaarta ma dhigi karta wakadalika aabbahay kuma dhaaran karta ah aabbahay waataan aabbahay waayaa iyo waataan hooyada waayaa iyo waataan rogmanaa iyo waxaasoo dhan ka baxa ah, saas maa waa tibalaaya igu dhacdaa iyo yani ammaanada iyo waxyaalo badan bay iyaguna ku dhaaran jireen annagana waxyaalo badan baan ku dhaarana marka ma banaana khulaasadu waxa weeye ciddii dhaaranaysa allaha ku dhaaranto dembi aan yarayn wa inay dembi tahayna waxaa kutusayo ismi tahay abu daawuud iyo keyrkii waxay soo saareen min xadiisi ibni cumar inuu nebigu uri sal alay waslam man xalafa ligayri illahi faqad kafar ah, man xalafa bigayr illahi faqad kafar cid aan allahayn ciddii ku dhaarata way kufriday wa bilafdi wuxuu ahaa faqad ashraka ilaahi iyo addoommadiisu wax ka dhexaysiiyey maxaa yeelay xaqa dhaarashada yaa lahaa soo allah ma lahayn markaad cid kala siiso makhluuqaadkiisa ka mid a ah, allaha wuxuu lahaabaad addoon siisa shirkina waa onkaa shirkuna waa unkaas laakiin culimmadu waxay leeyihiin shirkigaa laba nooco shirkina waa shirki weyn oo markuu ruuxu galo uu diinta kaga baxayo shirkina waa shirki ka yar oo ruuxu markuu galo diintii ka bixi maayo laakiin dembi weyn buu galay oo waxaa ka mid a dhaarta waxaa ka mid a dhaarta waxaa ka mid a camalkii markaad dhex gasho inaad istustus iyo ha lagu maqliya halagaa sheego u samayso waa shirki laakiin shirki diinta looga baxa maa hadduusan camalka isagu kugu riixin marka horeba hadduu isagu camalka ku geliyey oo salaada waxaad isugu taagtayba qasidkaaguiy ha lagu arko marka waa shirki weyn laakiin salaaddii adoo cibaadadii ku dhex jiro markeedii horena ilaahay ula qastay ayuu dhexda shaydaanintuu kaasoo galay buu istustus ku yidhi hebel baa ku arkaya ku fiirinaya yaro qurqurxi ah, markaasaad naashnaastay waxoogaa halkaas waa shirki yar way markaas shirki yar marka laleeyahayna wuxuu yaraanayaa marka loo fiiriyo kan diinta looga baxo laakiin dembi ahaan marka la yidhahdo waa min kabaa'ir dunuub buu ka mid yahay dunuubta waaweyn ayuu ka mid yahay saas macana ayib xadiistaasaa marka kutusaysa waxaa la mid ah inaad ku dhaarato andaadda waa kaan hadda ka hadlayna andaadda oo waa kii xadiiska nabiga sal ly aslam fi saxiix muslim kusugan waa kii lahaa man xalafa faqaala fii xalfihi wallaata walcuzza falyaqul laa ilaaha ila allah ruuxii dhaartay oo markuu dhaarana yidhaahda laatiya cuzaan ku dhaartay ha shahaado laatiya cuza waa aslaamtay cabudi jireen sheekh cabdilqaadir baan ku dhaartay aduu yidhi o kale ama uweys baan ku dhaartay yani waxa weye ruuxii sidaas yidhaahda ha ashahaato laa ilaaha ila allah dhahalis buu galay saas man dhaarta noocaasoo kale ah wa kadalika waxaa la mid ah inaad ku dhaarato diin aan islaamka ahayn waa kaan gaaloobaa iyo waa kaan yahuudi noqdaa iyo waa kaan kristan noqdaa iyo muxuu ahay waxaasoo dhan iyada lama ogol alxalif bimillatin siwa alislaam wey macnaha ayadana nahyi baa ku arooray oo lama ogola waxaa ka mid a ah maalan inaad ku dhaarato inaad gaalooday kufurtu billaahi buu ku leehay kafartu billah kafartu billahi ilaahay baan ku gaalay wey diintii waan ka baxay waay markaas adana waxay ku sida kafartu billahi oon kafaara lahayn buu kuleehay khalaas xaalku waa ku dhammaaday waa khatar waa sooma halis waa marka ruuxii sidaasoo kale u dhaarta ama diin kale ku dhaarta ama waxyaalaha la caabudo ku dhaarta ha ashahaato oo dib ha u ashahaato sidaasa xadiiska nabiga ku sal alay slam waxaa la isweydiinayaa dhaarta ilaahay cidaan ahayn lagu dhaartay kafaaro ma leedahay sida saxiixa ana kafaaro ma leedahay laanna dhaarti waxay guntamaysaa shaygaad ku dhaartay markuu ilaahay sifadiisa yahay ama magiciisa yahay laakiin haddaad waxyaalo kale ku dhaardhaarto si ahaanteeda dhaar guntamaysa maaha laakiin waa ismi iyo dembi sidaas macana ayib wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal ly aslam rasuulku wuxuu yidhi yamiinuka dhaartaadu calaa maa shay korkii bay ahaatee yusadiquka uu rumaysanayo bihi isaga saaxiibuka saaxiibkaa uu kuu rumaysanayo waxa uu saaxiibkaaga aada u dhaaranayso kaaga rumaysanaya u qaadanaya dhaartaada ayay dhaartaadu noqonaysaa yamiinuka dhaartaadu calaa maa shay korkiibay ahaatee yusadiquka uu kaaga rumaysanaya bihi maaga saaxiibuka saaxiibka uu kaaga rumaysanayo waa cidda ku dhaarsanaysa wa cidda ku dhaarsanaysa sida ay dhaarta u wadatay uu u rumaystay sidaa uu waya dhaarto adugu saa doonta sidii kaleba ula qasa wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd alyamiinu dhaartu calaa niyati lmustaxlifi calaa niyati lmustaxlifi kii dhaarsanayey ee dhaarta dalbayay niyadiisa korkeeday ahaatay yani ruuxa dhaaranaya waa xaalif soma man kaana xaalifan waa inagii soo marnay ruuxa dhaarta dalbanaya ha la ii dhaarta leh ama dhaarta amrayana waxaa la yidhaahdaa mustaxlif baa la dhahaa waa kii dhaarta dalbayay marka adiga markaad dhaarato ruuxa ku dhaarsanaya niyadiisa iyo qasadkiisa iyo sida uu wato unbay dhaartu noqonaysaa ee sidaad adugu wadatay qasadkaaga ma ah akhrajahumaa waxaa soo saaray labada xadiidba muslimun muslim baa soo saaray macnaheedu waxa weeye waxaa laga wadaa masalada loo yaqaano almacaariid fi lyamiin ah, yacni inaad dhaarta sarbeebto oo tawriye isticmaasho iyo kelimaad macaani kale laga fahmi karo adiguna macnaha qarsoon qasadkaagu uu yahay ruuxa ku dhaarsanayana aad doonayso inaad ku qanciso sida aad wadato si aan ahayn oo lafdigaad ku dhaaranaysana uu ku tusi karo saas maana maalan tusaale ahaan nin baa wuxuu ku yidhi xooluhu isku haysataa waxaa lagu yidhi waxaad ku dhaarataa caddayn ma jirto ficlan markhaati markaa lama hayo markhaati lama hayo markaasaa waxa layihi waxaad ku dhaartaa xoolahan inaadan qabin waxaad tidhi waxaa wallaahi bilaahi inaanad xoolahaa qabin inaanan xoolahaa qabin ka ku dhaarsanaya wuxuu ka wadaa inaan xoolahaa lagugu lahayn sooma adiguna niye-a ah waxaad wadataa aniga xoolahaasi ma qabo xaas ii ma aha sooma soo ma suroobi karto way suroobi kartaa aniga xoolahaa ma qabo ma qabo kelimada soomaalida bimacnaa xaas iimaahana way suroobi kartaa laygumalana way suroobi kartaa soo ma laba macnay suroobi kartaa adiga marka si aad wax u khayaantood u sirto baa waxaad rabtaa macnaha qarsoon ee dadku kula joogay ku dhaarsanaya aynan wadanin niyadoodiiyo qasadkoodana aan ahayn macno qarsoon baad adiga qarsanaysaa kiibaad dhaarta niyada ku haysataa dadkana waxaad uga dhigaysaa siday iyagu wataan inaad ugu dhaaranayso ma ku fakanaysaa iyada maya ka ku dhaarsanaya niyadiisu siday tahay bay arrintu ku soconaysaa adiga waxaa dooniba ha kuu qarsoonaade ma la fahma xadiiska xadiiska macnihiisu waa saas xadiiska macnihiisu waa saas waxayna inta badan loo isticmaalaa marka lafdi muxtamil ah oo macno laba macno ixtimaali kara macnana uu daahir yahay oo muuqdo macnana yaro qarsoon yahay markuu la isticmaalayo ayaa inta badan yaa la isticmaalayo waa nooca alfaada sarbeebta loo isticmaalo wman sidaasarbeebta loo isticmaalo laba macnaa marka loo kala qaadaya culimmadu say leeyihiin markaad dhaarta sarbeeb gelinayso oo niyo qarsoon aad gashanayso laba mid waay in xaqda leeyahay aada is ku duuds oo dhaar adiga niyadeeda aada si wadato dembina kaga car xoolana ku banayso xaqana ku duti aad isleeda markaasi kuu socon maysay ilaahay agtiisa dhaartaasi dadka ku dhaarsanaya siday wateen unbaa allana agtiisa ay ka tahay saas daraaddeed niyadii kuu qarsoonayd ku anfici mayso waxna kuu tari mayso aasin dembiil-ana waata haddii lagaa gardanaya oo lagu dulminayo oo naftaada ku furanayso xoolahaaga ku furanayso ruux oo laga gardayaa ku badbaadinaysaa markaasaad sarbeeb ku dhaaratay markaasi waxa weeyaan dhibkaa gaari maayo niyadaada iyo qasadkaaga kuu qarsooneed ku dhaaratay bay wax kuugu soconayaan markaa leanna waa lagu dulminaa sooma markii sidaasoo kaleeto laguu dulminayo ama aada xaq u leedahayna waa laguu ogol yahay inaad sarbeeb ku cararto oo sarbeeb ku fakarto waa laguu ogol yahay taasoo kale waxaa kutusaya xadiidka suweyd ibnu xandala abu daawuud iyo ibn maaja baa soo saaray waana xadiis saxiix suwayd ibnu xandala wuxuu yidhi kharajnaa nuriidu rasuul llahi sal lay wasalam wa macnaa waa'il ibnu xujrin waan soo baxnay buu idhi annagoo rasuulka u soconna sal lay wasalam waxaana nala socda nin la yidhahdo waa'il ibni xujrin ayb fa akhadahu caduwun lahu waa'il marka waxaa qabsaday dad ay col ahaayeenoo cadowgiisii ah baa qabstay qabsaday oo ku dhagay fataxaraja alqawmu an yaxlifuu raggii ragga nagii kale la socday ninkii waa la qabsaday cadow baa qabsaday inay dhaartaan oy ku dhaartaan inuu walaalkood yahay sidaana lagu sii daayo cadowga uu kaga fakado arrintaasay u arkeen inay dembi tahay oy ka dareemeen cidhiiri ka dareemeenoy ku dhici waayeen ragkii intoodii kale wa xalaftu annahu akhii aniga intaan issoo taagay waxaa dhi buuri waa walaalka wallaahi inuu walaalka yahay baa waa ku dhuftay fakhallaa sabiilahu cadowgii waa iska sii daayey sidii baa lagu sii daayey bui inuu walaalka yahay baa lagu sii daayey intaa markaan samaynay oon waail ibnu xujri dhaartaydii kusoo furtay buuri baa nebiga u nimid buuri sal lay wasalam markaasaa waxaan u sheegay rasuulka tanaana qabsatay raggii saaxiibaday ahay dhammaantood nin walba waa ka gaabsado dembiguu ka baqay anaase intaan dhaartay waail soo furtay buuri markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam sadaqta almuslimu ahu lmuslim waa runtaa buu yidhi waana walaalka maxaa yeelay muslimku waa muslimka kale walaalkii sooma qoladii marka way u dhaaranahayey ninka la yidhahdo muxuu ahaaye suwayd qoladii u dhaaranahay waa walaalkay markuu ugu dhaartay maxay u qaaseen ya inuu walaalkii oo dhalasho aya sooma xagga nasabka iyo dhalashada isaguna muxuu ka weyey waa walaalkay oo xagga diinta ah waana ku dhaartay nebiguna waa saxay salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa yeelay waa nin muslimoo laga gardaraya sooma muslim baad badbaadinaysaa xoolihiisa badbaadinaysaa adaa xoolahaaga badbaadsanaya naftaadaad badbaadsanaysaa markaasoo kaleeta waa la isticmaali karaa almacaariid fi lyamiin dhaarta sarbeebta waa la geli karaa markaa saas man markaa been ma noqonayso dhaarna kuu noqon mayso itmina kaasoo soo gaari maayo markaasi waxa wey waa nooc muxuu ahay rukso shareecadu bixiso laakiin waxaa la diidaya ah, markaad maxkamad joogto xuquuqda laysku haysto xaqiina uu yahay ma adaa leh mise isagaa leh baa laysku haystaa ma cadda waa lagu dhaarsanaya dadkaa ku dhaarsanaya sida ay wataan yaa la rabaa inaad niyadeeda ku dhaarato haddaad waxbasalistaa niyo qarsoon marka aad wadato socon maysa markaa macna sidaas weya taasaa xadiisku ka hadlaya كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على الإسلام والصلاة القائمة محمدا وسيلة الكبيرة وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري وإذا قرتي حلفت أدارته على يمين دار كركز وداد قدارته طيب شيء لو قدارته داد كركز قدارته أو فرأيت أدارته hayrahaa dhaartii waxaan ahayni khayran inuu yahay mid ka khayr badan minhaa dhaarta mid ka khayr badan shay baad ku dhaaratay inaadan samaynaynin saa waxaa kula qumanaatay kuu soo baxday shaygii inaad samaysay inay kuu dhaanto kuu khayr kaaga khayr badanto baa waxaad ku dhaaratay inaad samaynayso inaad ka tagto inay kuu khayr badan tahay baa kuu soo baxday saas way macanaha saxiix idaa idaa goortii xalafta aad dhaarata calaa yamiinin oo fara'ayta aada aragtay kula qumanaato hayrahaa dhaartii waxaan ahayni khayran inuu yahay mid ka khayr badan minhaa dhaarti fakafir kafaaro gudo can yamiinika dhaartaada ka kafaara gudo wa'ti la imow alladii midka huwa isaguba khayrun khayr badan muttafaqun caleyh buhaari muslim baa soo saaray shay inaad samayso ama shay inaad ka tagtaad ku dhaaratay haddaad u fiirsatayna waxaa kuu soo baxday inay kuu fiican tahay dhaartaadii inaad jabiso dhaarta jabi kafaaradiina la imow ayib itifaaq way inay mustaxab tahay saas macana laakiin waa goorma shaygu markuu mashruuc yahay shaygu markii sharcada ka sheego masalan waxaad ku dhaaratay inaadan hebel inaadan la hadlin markaad arrintii u fiirsatay hebel waa ruux muslim ah waa walaalka inaad la hadashay inaad hadalkiisa goyso keebaa khayr badan ya inaad la hadashaa khayr badan dhaartaada jebi la hadal dhaartiina ka kafaara guda saasa kuu rab maxay ka fiican tahay inaad dhaartaadii ku madxadaydto iska sii wado oo tidhaahda dembi baan ka cararahayaayo dee ma dhaar baan jebin karaa dhaarta jebi kafaarana la imow saasaa kuu khayr badan saas man ayb cunto inaadan cunin baad ku dhaartay maalan wallaahi inaana maanta cuntadaa cunayni baad waxaa ku soo baxday cuntadadaad iska cunto inay kuu roonto haya cuntadaada iska cuno kafaara ka kafaaro gudo dhaartaadiina saas wey macnaha taasaa laga wadaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi u sugnaaday fati la imow alladii midka huwa isagu khayrun kuu khayr badan macnaheed waxa wey idaa xalafta calaa yamiinin fara'ayta hayraha wa khayra minha fati la alladii midka huwa isagu khayrun khayr badan wa kafir ka kafaaro gudo can yamiinika dhaartaadiina ka kafaaro gudo labada lafdi waxay ku kala gedisan yihiin lafdiga hore u fiirsada muxuu hormariyey fa kafir can yamiinika dhaartaada kafaaro gudo kafaaradii la igow kafaaradii markaad la timaadana wa'ti aladii huwa khayrun shaygii khayrkiiyo dantaada ku jirtayna markaa la imow marka muxuu hormariyey kafaaradu hormariyey sooma ayib shayga la imaanshihiisiina wuu ka dambaysiiyey lafdigan dambe bukhaarina muxuu yidhi fa'ti aladii huwa khayrun horta shayga dantii khayrku kugu jirta la imo oo dhaartoodii marka hore jebi kadibna wa kafir can yamiinika dhaartana dibka kafaaro gudo meeshaa waxaa la isku hayaa aniga waan dhaartay inay dhaartii inaan jabiyo ii fiican tahayna waa ii soo baxday ma kafaaradan ku hormaraa oo intaan kafaaro guto baan markaa sameeyaa mise intaan sameeya markaan sameeyo kadib baan kafaaradii dib kala imaadaa ma kafaaradaa horeysa mise dhaarta jabinteediiyo xinsigaa horeeya labadaasaa labada lase ay isku khilaafsan yihin ayb wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo leebi daawuuda u sugnaaday fa kafir kafaaro gudo can yamiinika dhaartaadii ka kafaaro gudo uma markaa kadibna i'ti la imow aladii midka huwa isaguba khayrun kuu khayr badan ayib yani waxay waafaqsan tahay lafdigii muttafaq ah buu laakiin maxay ku kala gedisan yihin midna wuxuu yidhi wakafir oo wow buu isticmaalay wati dheh wati oo wow a buu isticmaalay lafdigan dambe abu daawuudna wuxuu isticmaalay uma ti umma ti laba macnaa udhexeeyo waawdu waa xarfu cadfin oo mulaqu ishtiraak bay faaideysaa ah, mutlaqu ljamci taqdiim iyo takhiir siday hadda u kala dambeeyaan inay xukumkana ku kala dambeeyaan kuma tusto oo mid qoraalka ku dambeeyaa laga yaaba xukumka inuu ku horeyn karo wadu waa saas wadu aslaan waa saas haddaan ku idhaahdo eh, waxaa soo galay maxamed iyo cali saas maana yani dakala muxammadun wa caliyun waxaa dhici karta soo gelidda inuu maxamed ku soo horreeyey calina ka dambeeyey waa say u qoran tahay sooma waxaa dhici karta inuu cali ka soo horreeyey oo maxamed dambeeyey waxaa dhici karta inay hal mar soo wada galeen sooma wow markaad isticmaasho macaanidaas o dhan bay faaidas laakiin markaad tidhaahdo umma iyadu waxay faa'iideynaysaa tartiib maca taraahi weliba labada shay ay isku xidhayso isku cadfayso inay kala dambeeyeen weliba kala dambayntoodu aynan cidhibta cidhibta isugu haynine inay muddo kala dambeeyeen xoogaa inay kala dambeeyeen bay kutus marka lafdigan dambe abu daawuud baa nas ku ahoo ku cad in la hormarinayo kafaarada kafaarada kadibna lala imaanayo shaygii khayrkala saas maana ama inta kale o dhan waa muxtamil kan la hormariyo kan la hormariyo waa muxtamil laakiin lafdigan umada isugu cadfaya baa tartiibkaa faa'iidaynaya macna ijmac waxaa ah oo culimmadu isla ogolyihi kafaarada laga kafaara gudanayaayo horta ma laazimayso qabla alxinki intaadan dambaabin oo shaygii aad ka dhaaratay aadan samaynin ama shaygaad ku dhaaratay intaadan weli samaynin horta kafaara kugu laazimayso laakiin markaad markaad samayso iyo kafaaradii kugu laazimaysa ayb waxaa kaleeto iyadana aan la ogolayn intaadan weli dhaaranin inaad kafaarada sii bixiso taa iyada lama ogola oo maalan waxaad rabtaa inaad dhaarato haddana inaad dhaartaada jebiso dhaarta aadan weli dhaaranin inaad jebiso iskaba dhaarto xataa weli maada dhaaranin baad kafaaradii sii bixinaysa waa gubadkaan gubi doona waay socon mayso soma taasi ma soconaysa laakiin dhaartii markay dhacdo inaad jabisana aada doonayso ma kafaaradaad hormarin oo intaad kafaaradii gudataad markaa kadib shaygii samayn mise shayga samayntiisaad ku hormari iyo xinsiga kadibna kafaaradaa ka dambayn doonto xadiidku siduu tilmaamaya labadaba way kuu bannaantah labaduba way kuu bannaan tahay waana sida ay qabaan alimaam maalik shaafici iyo thawri iyo saxaabada badankood iyo taabiciinta waana qowl jumhuur adiga ama kafaarada hormariyo intaad kafaaro gudato markaa kadib raashiinkaagii xun ruuxaad goysay xidhiidi ama marka hore xidhiidintiiy raashinka cunidiisa intaad ku bilowdo kafaarada dib kala imo labada wejiba waa kuu furan yahay saasmaaduhumaa labadan isnaaduhumaa sanadkooduna saxiixun weyaan buuri xaafid waisnaaduhumaa miyuudin qaamise isnaaduhu waisnaaduhumaa miya waisnaaduhu waisnaaduhaa soma saasaa sax waisnaaduhumaa waa laba sooma marka lafdigaa hore bukhaari sanadkiisu waa saxiix inuu yidhaahdo uma baahno laakiin lafdigan abu daawuud baan rabnay inuu noo sheego xugunkiisa marka waisnaaduhaa riwaayadan abu daawuud sanadkeedu saxiixun waay isnaadihimaa waa laba way khalad waay macna ayib si waa lagaga qorayaa saas xadiidkan qeybtiisa dambe iyo lafdigan abu daawuud waxaa saxiixinaya sidoo kaleeto zaylaci alimaamu zaylaci caleyh raxmatullah imaamu zaylaci ma aha zaylacigii suufigaha maaha suufigii muxuu aha qaadiriyadaha maaha oo qaadiriyada muxuu ahaay waxaa yidhaha qaadiriyada waa laba qaybo waa qaadiriyada soomaalida qaadiriyada kale way fara badan tahay laakiin qaadiriyada soomaliya laba qaybood u qaybiyeen zaydiciye iyo uweysiyay u qaybiyeen markay galbeedkaa ilaa waqooyi jirto waxaa la yidhaahdaa zaydiciyo markay koonfur soo aadana uweysiyaa la yidhahda marka zaylacaa suufigaa maaha waa nin mas wuxuu ahaa asalkiisuba soomaali buu ahaa ma carab buu ahaa lama yaqaano laakiin waa nin culimo ah oo madhabkiisu xanafi yahay muxadisna ahaa zaylacna xaruntiis ay ahayd waa horeeyey kutub buu leeyahy marka kutub badan buu leeyahy fiqigiiyo xadiis marka ninkaas waa alimaamu zaylaci baa ka mid a ah xadiiska ragga saxiixiyey waxaa ka mid a ah ibn cabdilhaadi sidoo kale sheekh albani ayaa saxiixinaya xadiidka riwaayadiisa abu daawuud way sugan tahay macnaha waa saxiix wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal ly wasalam qaala wuxuu yihi man xalafa ruuxii dhaartay calaa yamiinin dhaar korkeeda ku dhaartay oo faqaala yidhaahda markuu dhaartay insha allah hadduu alla doono waa falaa xinka wax dembiya ah caleyhi korkiisa maahan rawaa waxaa wariyey axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana kadalika waxaa taxsiiniyey tirmidi xaakim iyo dahabi baa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey ibnu daqiiq alciid sheekh albani calaa shari bukhaari buu ku saxiixiyey xadiidkani waa sugaya muxuu faaiideynaya wuxuu faa'iideynaya haddaad dhaarato oo markaad dhaarato insha allahu aad daba dhigto dhaartaasi maba gumtamaysaba insha allah yacni waxaad tidhi wallaahi inaanan raashinka cunaynin insha allah iska cun kafaarana lagaama rabo ah. wallaahi inaanan hebel la hadlaynin insha allah insha allahbaasi waxay burburinaysaa dhaartaadii oo dhan ba soo ma jumhuurtu siday qabaanna waa saasoo insha allahdu waa tacliiqa waxaad ku xidhay ilaahay doonidiisa alla doonidiisana hade waxa weye mashiicadiisa kawniga ah taasi waxa weye waxay ku xidhan tahay muxuu ahaaye waxaad adiga muxuu ah fahmi karta mehe haddiiba shaygii aadan samaynin alla ma doonin sooma marka sidaas daraaddeed ma guntamayso marba haddii istinaha la daba dhigo insha allahu la raaciyo laakiin waxay jumhuurtu shardi ka dhigayaan in insha allahdaadu markaba dhaarta ay daba taallo oo markaad dhaarato wallaahi inaan yeeli ama aanan yeelayni insha allah waa inaad daba dhigto allahma waxoogaa haddaad inaad neefsato u baahato aad intay yani aad hadal kaayara ah go inaad neefsato darteed waa lagu ogolya laakiin intaad iska dhaarato muddo iska joogto inaad mar dambe insha allah dib ka dhahdo aconmasaubadan ibn cabaas iyo qolyalaha dhihi jira xataa mar dambe hadduu xusuusto insha allah dib ka dhahdo dhaartiisii waa buraysaa saasay dhihi jireen laakiin siday loo culimadu u badan yihiin insha allahu waa inay dhaarta iyo hadalka markaaba ku daba xidhanta oo dhaarta iyo insha allahdu ay isku lamaan yihiin sidaasay ka dhigeen وعنه رضي الله عنه هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم